ramadaas ficil xalaal dhexdoodii hadda qamaanina ay ku jiraan ramadaas ficil ramadaas oo la sameeyey ficilka oo magaciisii salaada ramadaas ficil dhexdoodii oo la boy lamadii talaaq iyo lamadii yani wixii la suugayay dhanbe haddii oo hadii hadii la falo hadii oo la salin waxaa la leeyahaa hadda qamaanina kaba sayar hadii oo la salin waxaystaa leeyahay hadii dhexdoodii kadarmaanina ay ku dhex jiraan yani <clears throat> dhexdoodii kadarmaanina hadii ku dhex jiraan dhagaaqaasey waxaa slahimi tamaamina asemid waa dhadhagaaqay tamaaninana waa lahimid maxarisanin macnaha dhadhagaaqay maxarisanin maxarisanin waxaa waa wada alo ah, yani laga rabaa yani saddex mutawaali ala rabaa hadii mutawaali ahayn salaada mabureyso weliba xarakaad khafiifa e kuma jiraan ma ku jiraan xarakaadki khafiif ahaay kuma jiraan faftas dhaafdi tasbici isku dhaafdi amase xalli akdar suubi waxaas akriyo waa tasbiix mawatee salaada isku dhex jiraa waxaas akriyo waa kun qololaa akriya sabaa taas u akriyaa yani salkii ragcadood boqol qololaa ku akri amase ragcadii boqol ragcad dukaha yani dadaa yeelaa gadaa laba yani laba kul ku akrihayaan ragcadii laba boqol walaa yani tasbiixna ma wato maxaa isku isku xariiriha ah? xal caqdi waxaas leeyaha marki yani waxaas leeyaha qul wallahu axad dhameey waa caqdi waa uta xaligana markaasna oo fi laxaad dhahaysanasa oo anasa waa caqdi ala caqdiga saan waaye xaligana waxaa waaye markii oo fi laxaad jijaar sanaa suura Ah ah, ah, taas ambaayo isburiso isburiso waxaa lamid e takriif hafiifa xarakaad hafiifa ah koomulkiisii ama xiribtiisii ayla basaany soomaali kalmano kan daakijiyey asnuuxjiyey kuwaas ma ku jiraan zakarkii asnuuxjiyey saasoo kale zakarkiisii asnuuxjiyey waa kaas hmm, asnuuxjiyey zakarkiisii iyo xarakaad hafiif le waaye hafiif watadulu imaameo macasiri waa burtaa salaadii bilfosbati lfaahishati boodidii foosha xumeed waa ku burtaa lalxarakaati alkhafiifati maku burto almutawaaliyati oo xariisatay kataxriiki asaabici fartiisi kala akdinteedi waaye fi subxati kasbix iskula akdiyo ow xakin xoqid iskula akdiyo amaaniina bahdegasho intaa la fiiri tawaalida wasbat lfaahisha bood faahisha marba hadii boodinka faaxisha ay noqoto boodi hadii lihira marba boodi hadii lihira boodi faaxish la waa maxaa yeelay waa boodi halkaas ku dhaca aggaas ku dhacay intaas ku dhacay halka boodi waa taas marka markii lihiri wasba faaxisha imaamnimada waxkeri waxaa la wahmoohaa haloomaleeha alaysasha inay jirto boodid oo faaxish ahayn inay jirto haloomaleeha boodid kasta waa faaxish le bayqo faasha ahayn inay jirtaa loo manihaa oo salaadan ikbiruuni yani olajeedada saas maahin maloowada taas yani marba hadii isboodo asboodo tisbeena waa dhaaha tisbeena waa nunusaa dhamaantiisi amase mucdum albadel tismey kuliisa anuxsaa amase intiisi badan anuxsaa tismeya intiisi badan xubkiisa intii badneed aa nucsiya fadka intii badnaa waa nucsaa ama se yani kulligiisaa nucsaa haddii saa ay ay naqato salaadii way burtaa waxay la tooahaysaa saddex sadalaaq kale ay naqahaysaa mucdamulbadan shay maxaa loo suurehaa xarakaat mucdamulbadan maxaa loo suurehaa masalan si hadda dhaciisi camal waayo xabadda dhaciisu oo salaad hijraa xabad dhacday waa bul soonaa baaboodi korki aad boodi ee korkii dhan waa muxsari amase madaxaa ii gacmanka aad ruuxiy aada dhaaeen aada dhaaheen amase ruucaas mahli ruuc oo yeelaas mahli salaad soo kudhex jiro waa boodi markaas salaad kudhex jiro hal boodid waaye laakin jidbigi dhan aa muxsari adhaahi raaski dhexdeeda laahdi tafdal salaatu salaad burisaa qablu bilwasfati lfaaxishati minhu faaxisha iyo reerkeedii hadda sifadaani sifa iska kaashifa camal waayo maani waxba maaha wasfa kuma xirna qayd uma aha faaxish inay ahaato faaxish maxay idaaba faaxish iska boodisa waa boodi xagga ku dhacay faaxish leemano halkaas adi waa naxli le mugta baltan wal may aha waxaa la rabaa yani in ikhlaaq dhexdeedi ad xasuusnaasi dadaha imakii salaadooda ay galaan ay dhahi jireen khushuucay kamid tahay ano yani ay dhahi jireen yani waa analbakaa gacanta analagooy hasketa suuqada makaseen duruura hadisa duruur malaga hayso ma laga dhigin duruura ma dhigin tabtulu salaatu bifaxshati faaxishati oo faaxisha faaalakasiwabagir faaxisha laa tabtus inay kubureenin kalgood saar ma ahaa saa daraadeeda ibn muqri kitaabkiisa irshاadka waa ka leexday laftigan faaxisha waa ka leexday muasiri alsiri usiga walow faxashatin walow faxushatin ficlatu kawasbatin badalad kawasbatin ismidaal walow fuxishat الficlatu isaak waay walow fuxishat الficlatu yani waxa la suubiyey hadday faaxisha noqoto kawasbatin ba waa la maalato misaalkiisa kawasbatin ba waaye taasa yani fadalat salaatu wabrisaa daruura ma loo dhigaayo aan joogni hadda marka waxa waaye taasaa luu suurayy xabad a dhacday aas maqliy hadoodi naxdinkiisa nahay waa argagaxay maxaa yeelay cabsi yani faza aanay sahwa ficli wahaa ka baxa amaad tan وshahو الفعl hadda فicl la wada afعal salaad u jiraa fashahو الفicl ficligii shahwigiisii oo maxaas ahayd وshahو الفicl ficilkii shahwigiisii ficilkii shahwigiisii kacamdigii kacamdi الficl sato yahay kair miya وshahو الفicl maya وshahو الفicl lmo kair maafin abaraab وshaaw الفicli ficilkii shahwigiisii camdiga aslatou yahay yani alkaiirkii badnaay way oo burihaay mnigi mataaban fshigiisa isku burihaa yani ficilkii fshigiisii oo kasratihi isku burihaa kacamdihi usoo loo qasdi camal aslatou yahay salaada burinteedii isku mid waaye shaaw ficilkii yani oo oo magaciisa shahwi la shahwiyo fasaawu lficli ficilkiisaawiisii oo fasaawlficli <clears throat> ficilkiisaawiisii oo alkasiiri oo badnaay oo badnaay mhm. kaamdihi aslato yahay kaamdilficli aslato yahay ama saddex xarakaad aslato yahay adoo u qasadii iyo adoo oo sahwisii isku hallo waay ficil kasiir haddaad ka hadishid hadii oo ukastidbe yani isku halle waaye laakin khilaafaa kudhex jiraa khilaafaa kujiraa isku hal waaye isku hal maahan tudleena jirad jiraa laakin jasmi ma ahe yani khilaafaa kudhex jiraa alhaa insha alla ku jiraa hadda waxaan geleynaa insha allahu tacaala meha mujadido waxaa la gaaray marka ninkaan waxaa la gaaray yani fatablugu taliil اgli fadl waa birtaa muqdaraadkii sadexaad ki sadexaad waa ka baxni salaada waxay waa gurihayay shaadi sadexaad waa ka baxni in sha allahu si afaraad hadanoo imaahaa waay ku bilaabatay watafdl biqaliil اakli imaam nawwi waxaasi radi allahu tacaala canhu waardaahu waxasiri radi allahu tacaala canhu waardaah as watafdl masiri وtbطل salaatu salaadii waa burtaa بqalيl اkl mtn godin godinka بqalيl اkl cuno cunta yar ee ku burtaa wa la cunaayo oo yar wax la cuno oo yar ee ku burtaa haylka waxaan leehay imaam nawadi haddaan ahay ilaa an yakuna maasiyan waxkaas cunaayey maasiyan oo ahaa maaha bisalaati salaad kahormaarsan o amasa jaahilan jaahilka oo ka ah nasaxaa maaha taxriimuhu taxriim اlakli cuniga cuntadaasi oo salaad bal u cuno yani xaraam ah shay iska jaahil wallahu ibihiya aclamuka aalime low yani kaana haddou ahaado bisamihi afkiisii sukratun a ahaatay sukor a ahaatay amase kibirto dabiibko wala cunala iska ahaatay laytla soconi waxaa afiifku baaqi ahaaday fabala mase fabali aadki lamada waa banaan tahay laanta hoos dhibino lamada waa banaan tahay fabalica asundiyo doobaha dooba luqmati mo dooba sukrati sukartii dhalaalkeedii asundiyo fadalad waa bureysaa fi asaxi manan qabano walow kaana hadduu ahaa bisamihi afkiisii awa ha ahaaday yani sukratun ha ahaatay sukra ha ahaatay sukarto ha ahaatay sukaratun maho sukaratun sabdigasaas maho sukaratun maho sukar xaqdado sukar fabalaca waa unjiyey dawbahaa lagaalkees unjiyey badalad waa buraysaa fil asax qabano hadda salaada waxyaaba burihaayi anfisirnikeeda afaraad waxa waaye mugdalkii afaraad oo salaada ay ku horeysi waxaa waaye waxa waaye calooshii duka dughaayo calooshiisii inay gaaraan kuda fiir baabit u inaad galo shay oo ninka soomaayo aforhaayo calooshiisii inay gaaraan ninka sooman waxay aforihaayo taasna waysala gurihaa macnaha wii soon buriye awood aan buriha calooha muqdilka afraad maxaa waaye adhehaysaa muqdilka afraad waxa waaye inaa calooshiisi ay gaaraan shay oo ninka sooman soonka kabure ka afurihaayo ninka sooman soonka ka afuri afurihaayo jooftiis inay gaaran waayo joof haddawaate luqa laqawiyiinta macay uqabaan waxay yidhaaheen fuqahadana joof waxay qabaan waxay yihaahiin cinda alfuqahaa joof waxaa la yihaahaa maxaa waay cinda alfuqahaa joof maxaa la yihaahaa joof waxaa la yihaahaa fuqahada afkoodii waxyaabaha caloosha joofaa la yihaahaa waxiiba caloosha kulmisata dhan idhowaha waxay kulmistaan iyo qubulka oo farjiga naagta ama ninka dakarkiisi boonkiisi qubulkiisi iyo iyo duburkii intaas dhan duxoodii wixii oo yani galo joofa la yihaahaa waxaa la joof cinda alfuqahaa waxa waaye waxyaabaha aloosha ah dheygaha yani qubulka duburka intaas waay saasa a marka maxaa la yiri haddana insha allah beriya ixtiraazaat waxaan gelinaa saan lehaa ilaa an yakun naasiyan oo jaahilin taxriimahu allahu cidi aclamu ka caalime law kaana bisamii sukratun haddii aftiisii sukratun sukor ama tibir waxyaabahaas oo calooshiisii oo yani aftiisa asleeho aftiisa asleeho oo aftii asleeho oo fabalica asinjiyo doobahaa dooba sukarati sukortaas laaashe lalaalkeeda asdinjiyo badala salaatu salaadii burtaysaa fi lasaxi oo ku buraysaa maxaa yeelay salaaday anfihaysaa salaada walow aba yaraadee walow runjiskaasi bilaa xarakati shan ba ahaado afkoos dagaal jini ba ahaado waa iska dhudhuulibe waa dhuusaas ku dhindiyo afka manuucin aclaalin manuucina afka aba ahaado walow wax yar a ahaado kaasdiy qadar sisir wax ka ba ahaado qaliil yani sisir camal ba ahaado ama kayar la dadis maxaa yeele jidka munaasaad a ku jiraa munaafaqu salaa salaata ameha lu anfihaa salaada iyo cunto waa is anfihaayaan aada ugu daran tahay kulamaad in oo salaada adkajeysa si dalku oey ay ogeysaysa haddii ad cuno adgeysid ninkii agtaa maraayo oo ku arko waxaad leeyahay intaan salaada inaad salaada adkajeysaysa lagu nacam marka soo waaya intaa kuli waa isku jiraan timirtii oo kaleeta ad cunti xaqaa leedahay iyada haddaad udoonin oo aska ay leeyihin makabureys haddaad adi balqami aad ahayn iska balqamta qabo askoo tixi kutub hilib waa cunaya kutubtimo shahiid qabo haddii adi dhijigeys waay haddii culaysid ala diiday salaad cid kucunti ama aku dhijisid haddii kudhijiyeyna askaa dhidhankoodii oo dhalaalkoodi iyo markay wax kamidii askaa ay yani asbaleenin waxba ma ahaa mafdur aa la wadaa صلاaد oo soomka burihay عalى kuli حaal waxaa qaacida ah kulama abdl الsoom abdl sarata shay walbe oo cunta la hiraa oo soomka buriyaa salaada raadana waa buriyaa bayaantiisi waxaa soo insha allah baabkiisa ku imaan doonaa عalى kuli xaal afitaahu gurigiis cuni wax ku hireen ama sharbeydkiis cabi koobkiis cabi ama se faantadas ama safiintiis cabi afka wax ku hay hadiya afka reerib masala siyaa cantubteediyaa ku socotay cantubtay dhexkiisi ay marka cantubsus dhujiyey salaadiisi waa burtay salaadiis waa burtay darbeydkeed cab ama yani furutadeed cunti yani afkaaga hereey yaa cantubtii qaatay adina cantubtii ay kabuusintiy iyada ay kulabanti e waa dhujisi markaas salaadi waa bureysaa laakiin haddii guriga oo ilkaa kuheyri lahaa guriga ah, ilkiisa gur kuheray ilbaa kuheray soobtay kuhirtay waxyaaba timirkaa kuhirtay inaad yani kala sooco cantuuftii iyo wax ilkaha ku jiri kala sooci ba cantuufta kaasay haddii oo cantuuftii ay ku daraasato ilkaha ku jiri oo dhibina aan lahayn oo dhuunta isku dago soorbina dhunta udas ila iraada kasoorabinaa waxyaabahaa dhuntiisii ay gaareen kaasi waxma dhigaayo isonka camal le waaye aamaaduna kaas waxma dhigaayo nabay xasan radi allahu tacaala canhu waardaahu ila an yakun naasiyan aw jahlan taxadu wallahu aclam walow kaana bixilmi shukrata aan kalimaano waysano nabay radi allahu tacaala canhu waardaah xasan waysano waxaa la suneeyaa waxaa loo sameeyaa lilmusalliin kudukahaayo waxaa loo sameeyaa waxaa loo sameeyaa yani in oo maho ilaa jidaarin waxaa loo sameeyaa ilaa jidaarin musalliga waxaa loo sameeyaa yani waxaa loo sameeyaa an yatawajaha inuu deesto ilaa jidaarin darbi xagiisi inuu ujeesto markaa dukaan karaa xageedii dembiga horeeyo inuu ujeestaa loo suneeya sitra asfaro ilaa jidaara loo suneeya oo amase ilaa saariyatin oo ama yusan waxaa loo suneeyaa bimusalli kii dukahaayey inuu tawajah inuu ujeesto ilaa saariyatin kiis xaggiisii inuu ujeesto kiiska xaggiisii oo kadada ka jiro ujeesto akidka maaho akidka akid iska ujeesto eh, oo amase waxaa loo sameeya ilaa casaa maqribiga ilaa casaan atawajah inawajeesto ilaa casaan atujeesto ow saasoo oo maqribatin oo magaciisii la suray maqribatin la suray ilaa casan maqribatin oo la suray ama la taagay ama mehelu talaali mehelu talaali jid mehelu talaali oo e ku dadae ageeda jiidkaa hmm. la sameeyaa waxaa la sameeyaa laitibaaci subanahaa lu raacaa taas nabigaa lu raacaa sheekaan sa iyo xadiistii aw daliil ah wastatiruu isku qariisi salaati salaati sidra suubsada wa oona qariyo oo ma arki qarinkiina oo dadka xaggooda oo mee maraayo waxsin qarsin subsadana waa hel xadiisa oo daliil ah si salaadka walow bisahmin sitradaasi yani gamuun ba ahaado faleer ba ahaado qaariyaaba calaa shardi oo amase yusanna waxaa loo sameeyaa oo basasa musalan musallaa tugsaday musallo musallaa tugsaday sajaadatin ba waayo kasajaadatin ba waaye sajaadadii yareeda sajaadatin oo amase hadka waa xariijiyey amase hadka waa jiiray kubaalata hortiisiya wasalliga hortiisii aa jiiray salahii adisutukaa kasikaan saan waay dafaca almaala dafcu lmaadi dhaho maa imika malaaya riibitiisii wsaxiixu qowkas miga oo saxiixa ah taxriimu lmuruuri hadi intan oo suubiyo waxaa yani saxiixa waxa waaye maridii xaaraam ahaashadeed xiina idin xiina idin xiina idin hadii yani oosaan askubi yani inaa yani yani maridiisii askiis la maro ahay ada halkaas waxaa waaye salaadii waa hmm. la diidaa waktiyada leyla waa la diidaa hmm. salaatuleyl ayaa diidaa hafiis mala maraayo intaas jirtoobiyo mala maraayo lahormaray barkaasa la ogoleen ala kuli xaal asigoo yani oo had subsadi meeshaas kusubiy geertay waxaa loo diiya waxaa la rabi yani inu magaciisi oo saa usu calaamaysto asiiski waxaa la diida oo osamisi oo mehaas maroo mehaas maroo waxaa ahaa geeyey man wasala safan fasrh الlah nabiga lino msli waxaa la suneeyaa jidaar isku jirto jidaarkaa jahdiis isku jirto tiirkaa jahdiis isku jirto asaa ushaa jahdiis isku jirto dhul oo meel isku jirto oo amase musali waxaa sigsaday yani qallo asigsaday oo hadka waa hubaaleeta hortiisa waa guida waa guirsay dafculmaari maariga qeybdiisaa la suneeyaa فالصحيح وحواه يعني صحيح تحريم المرور وحينئذ حتى أنا أنزلين أدابي على الصلاة أدابي على الصلاة عليه الصلاة معناها وحواه مساجد هيسي حفظ في عن دارتان وغابشت ألف دارتان أدي وحصاده أنا غابشت ألف أما تيرك أو قابلتها قابشت tiirkaasay askaaga ah qaabil haddii tiirka qaabishid waxaa la rabaa tiirka adiga inay ku dhexeeyaan yani saddex dhulin iyo wax kayar ama se waxaa la rabaa yani o oo meha taagan xageedii inaa ujeeshato ama mehi banaan hadii lagu jirtaayo cara ama masaaday tahay ma la suro karo maxaa masaa sameynta waayo samaynta samaynta meel uu taago alfaas kara ma leh amase musalahii aad ka jihaysaa anaan xadiis yahay waay alaaas musalaha waxay digay meeha oo yani adiga saddex udun wuxuu kuu jiro hortaada inta udhaxee saddex udun misii soo maro maradii saxaabaan waaye hadna waxaa lagu sameeyaa inaad reetid aa lagu sameeyaa inaad reetid aa lagu sameeyaa ama imaamadaa dhigo imaamada ad wadatii aad fartaa hadi meel banan ay tahay oo alasuri karin oo lasuri karin dalbi as lahayn yani kir as lahayn masalaha adihaas masalaa dhigihaysaa maxaa yaay masaajidka samayntayasaas haddii masala aad ahayn adoona imaamadaada kiso imaamadaa kiso amase alaabtaad wadatii qoobtaad wadataa shantaad wadataa waxyaaba kalead wadataa alaab kale waa kaas waa kaas amase giirib suubso saddex kugiiribnaas waxaad kugiiraysaa xariiqi din aad soo geliyay oo yani saddex inun camal kuu jirto masalaha inta fiksiyay halaata ahaadaan xariiqida iyo inta masala fiksaayo saddex dulun dhexdooda ahaadaan inay isu jiraan rabaa saddex dulun alahaan hadii la helo alahaan shuruudda kaan soo sheegan hadii la helo ninka oo musalliga ah waxaa loo sameeyaa ninka hortiis maraayo saddex dhudhun waxay ka hoos ah saddex dhudun oo soo maro agtii soo maro waaa soo maro waxaa loo suneeya inaad reebo inaad reebo aa la suneeyaa bukaari aba ku yimid haddana laakiin yani waxaana shardi ah saf la galay inaa soo goyni saf oo la geli karo inaa soo goyninin kaas abagao kale alga alahaad aaro naasoo weynin haloo sameeyaa